رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sali allahuma wslm cla nabiyina muxamadi wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaquulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu dukuuli makkata bigayri ixraamin licudrin wuxuu baabu yahay dukhuuli makkata maka gelitaankeeda bigayri ixraamin xarmasho la'aan la galo licudrin cudurdaar dartiina loo galo mas'ale aan mar hore soo tilmaannay ayuu ka hadlayaa oo baabkan u sameeyey masaladuna waxa weeye maka gelitaankeeda haddaad rabto inaad maka gasho ee ma inaad xarmataa qasaba mise adoon xarmani waa iska geli kartaa waan soo sheegnayoo ruuxu hadduu xaj u socdo ama cumro u socdo inuusan ma ka geli karin oo miiqaadka dhaafi karin asagoon xarmanayn laakiin tan laga waxaa lagaga hadlayaa oo baabkan loo sameeyey hadduusan xaj iyo cumro toona u socnin oo dana kale leeyahy ma geli karaa maka isagoon xarmanayn mise qasab xataa hadduu dan leeyahay maka duuba gelayaba inuu xarmadaa qasaba masaladaas sheekhu marka ee wuxuu maray oo isagu uu marayaa hadduu ruuxu cudurdaar leeyahay unbuu geli karaa isagoon xarmanin laakiin hadduusan cudurdaar jirin waa inu xarmado saasuu rajaxaya waana u tegi doonaa cidda qabto can jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal alay waslam dakhala wuu galay yowma fatxi makkata maka furashadeeda maalinteedii ayuu galay magaalada maka wa calayhi walxaal calayhi korkiisa ay tahay cimaamatun cumaamad sawdaa'a oo madow cumaamatun ay tahay sawdaa'u ow madow bikayri ixraamin xarmasho la'aan buuna nebigu galay sal alla alay waslam isagoo cumaamad madow ay madaxa ugu duuban tahay oon xarmanayn ayuu magaalada galay rawaahu muslim baa wariyey waannasaa'i marka nebigu markaa sal alla alay wasalam magaalada uu galayo xajna uma socdo cumrona uma socdo magaalada wuxuu doonayaa inuu gaaladii haysatay reer quraysheed iyo wixii la mid ah ka qabsado ujeeddo kaleu marka u socdaa marka ma xarmanin isagoon xarmanayn buu magaalada galay ayib meeshaa marka wuxuu ka dhigaya mu'alifku inuu nebigu cudurdaar lahaa oo yacni licudrin cudurdaar baa jiray buu ka dhigay wacan malikin malik bni anasin can ibni shahaab can anasin radia allahu canhu ana nabiya nebigu sal alay wasalam dakhala wuu galay makata maka ayuu galay caamalfatxi sanadkii furashada maka walxaal calaa ra'si madaxiisa korkiisa uu yahay almiqfaru koofiyad biraadi ah, koofiyad bir abaa miqfarka la yidhaahdaa oo madaxa la gashado oo inta badan eh, madaxa lagaga ilaaliyo eh, waa gaashaan ahaanoo kale hubka iyo wixii ku dhici lahaa lagaga ilaaliyo falamaa nasacahu markuu siibay nebigu sal lay slam koofiyaddii birta ahayd markuu madaxa ka siibay ayaa jaa'ahu waxaa nebiga u yimid rajulun nin baa u yimid sal lay wasalam faqaala markaasaa wuxuu idhi ibnu khatal ninkii la dhihi jiray mutacalliqun wuxuu ku dheggan yahay ama mid ku dheggan weeye biastaari lkacbati kacbada daahiyadeeda astaaru lkacba waa marada kacbadu la huwiyo waayo oo kolba la bedelo marada madoweye ee dhagaxa kor saaran ee sanadkiiba mar miyaa la bedelaa saasoo kale marka kacbada asturkeedii iyo maryaheeda ayuu ku dhagan yahay qaala markaasaa nebigu wuxuu uhi sal lay waslam uqtuluuhu dila isagoo meeshaa ku dhagan dila qaala maalikun maalik wuxuu yidhi walam yakun ma ahayn rasuululahi sal lla lay wasalam rasuul alle yowmaidin maalinka muxriman mid xarman ma ahayn rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari labada xadiid mid ka hore wuxuu ka dhigayaa magaalada markuu nebigu gelayay inuu cimaamad duubnaa kan kalena wuxuu ka dhigayaa inuu koofiyad bireed qabay sida laysu waafajinaya wuxuu leeyahay alimaam alqaadi ciyaad gelitaankii hore magaalada uu gelayay wuxuu qabay koofiyad bereedka miqfarkuu qabay kadib markuu iska furay buu cumaamadda xidhay saasuu isku waafajinaya saasaa labada xadiis lagu jamcinaya buu le marna wuxuu qabay koofiyad bereedda marna wuxuu qabay cumaamad nin walbana wixii uu arkay iyo markuu arkay wuxuu qabay ayuu wariyey buu leeyahay ibnu khatalkaasi waxaa la leeyahay wuxuu ahaa nin intuu soo islaamay haddana islaamnimada ka noqdo ridoobay markuu ridoobay kadibna ruux muslim oo u adeegi jiray buu haddana dilay nebiga sal alla alay wasalam ayuu caayi jiray oo gabay ku caayi jiray laba addoon ah laba gabdhood laba dumara addoommo ah oo heesa wuu lahaan jiray gabdhahaana addoommadaana wuxuu ku qasbi jiray inay muslimiinta caydooda ku heesaanoo ku geeraaraan oo ku buraanburaan marka sidaasuu nebigu sal ly wasalam xataa isagoo kacbada haysta oo ku dheggan dila buu nebigu sal lay waslm adugu siyaabahaasaa la sheegaa ayb ujeeddada hadda laga leeyahay labada xadiis waxa weeye nebigu makuu galay isagoon xarmanayn ayb hadduusan ruuxu markaa cudurdaar lahayn inuusan maka geli karin ama xaj ha u socdo ama cumro ha u socdo ama dana kale ha lahaado inuusan maka geli karaynin biduuni ixraam ayaa wuxuu yahay madhabuljumhuur saasay u badan yihin ayb laakiin waxaa khilaafsan alimaamu shaaficiy waxaana sidaa qaba oo hortii saxaabada qaar ka mid mida ah, sida ibnu cumar yaa qaba inuusan ruuxu ama cudurdaar ha lahaada ama yuusan lahaanin marba hadduusan xaj iyo cumro u soconin inuu geli karo biduuni ixraam madhabka imaamu shaafici caleyh raxmat ullaahi baana raajix ah oo laasimaha ruuxu inuu xarmado saas daraaddeed baa xadiiskan soo marnay liman yuriidu alxaja waalcumrata a yani waa kaan soo marnay hunna lahunna waliman ataa calayhinna min hayri ahlihinna liman kana yuriidu alxaja waalcumra waa ruuxii xaj iyo cumro u socda unbaan miiqaadka gudbi karin isagoon xarmanayn laakiin ruuxii dana kale u socda ama ganacsibuu u socdaa ama booqashiya siyaaruu isaga socdaa ama dana kal ama shaqaaluu meesha ka yahay in la yidhaahdo ilaad xarmato waaye yani ma jiro madhabka imaam shaafici caleh raxmatullaahi baa laakiin imaam shaafici laftiisu wuxuu leeyahay waa sunno eh, inaad xarma tahay sunnu leeyahay macna adoo masaladu inaysan laazim ahayn bay u xoog badan tahay baabu maa jaaa wuxuu baabu yahay fii ashhuri alxaji bilaha xajka wixii ku yimid iyo wa karaahati alixraami iyo xarmashada karaahiyadeeda bihi xajka la xarmado qablahaa bilaha hortood bilaha xajka meeshan wuxuu kaga hadlayaa almawaaqiit alzamaaniya somayna soo ahli almawaaqiit almakaaniya bilaha xajka bilahee xajka la xidhan karaa ama wakhtiyadee ayaa xajka la xidhan karaa ayb waxaa kaleeto uu baab yahay buu yidhi xajkii in la xidho qabla ashhuri alxaj bilaha xaj ka hor inuu xajka ruuxu xidho oo kaba soo qaad haddii la yidhahda ashhurulxaj waa wixii shawaal ka bilowda bilaha wixii ka horreeyo ramadaan iyo shacbaan inaad iska sii xidhato xajka oodba sii xarmataba arrintaasi karaahiyadeedu baa weya saas maanaa baabu maa jaaa wuxuu yimid fii ashhuri lxaji bilaha xajka ku yimid iyo wa karaahiyati alixraami xarmashada karaahiyadeeda bihi xajkii la xarmado qablaha ashhuru lxaj ka in xajka la xarmado ashhurulxaj ka hor arrintaas inay karaahiya tahay can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi sunnada waxaa ka iyo dariiqadii nebiga sal alay slam anlaa yuxrima inuusan xarmanin alrajulu ninku bilxaji xajka inuusan xarmanin ila fi ashhuri lxaji bilaha xajka dhexdooda mooyaane ahrajahu lbukhaariyu baa wariyey yanii bilaha xajka dhexdooda mooye ka hor inuusan xarmanin ayaa nebiga dariiqiisii ah buuyidhi ayib akhrajahu albukhaari isagoo mucallaquu soo saaray daahirka hadalka sheekha waxaa ka muuqda isagoo mawsuula inuu wariyey laakiin alimaamu albukhaari wuxuu wariyey aharka isaga oo mucallaq ah waxaana xidhiidhiyey ibnu eh, khusayma iyo xaakim iyo daara qutni baa xidhiidhiyey walahu waxaa u sugnaaday ibnu cabaas walahu dhe bukhaari waxaa u sugnaaday can ibni cumarana uu ka warinaya qaala inuu ibnu cumar yidhi ashhuru lxaji bilaha xajku shawaal weeye wa dulqacda iyo wa cashrun toban oo min dilxijata dilxijo ka mida ashhurulxaj maxaa la yidhahdaa marka qur-aankaa tilmaamay inuu xajku bilo khaasa leeyahy alxaju ashhurun macluumaat xajku waa bilo la yaqaana buu alla yidhi tabaaraka wa bilahaasi waa bilahe wuxuu leeyahay ibnu cumar waa shawaal oo bisha ramadaan ka dambaysa dulqacdo midda kasii dambaysa iyo cashrun min dilxija tobanka oo beriya u horaysa bisha dilxija taasaa la yidhaha ayb aharka cabdilaahi cumar sidoo kale bukhaari ma uusan warin isagoo mawsuuleh isagoo mucallaqu wariyey waxaase xidhiidhiyey tabari iyo daara waana ahar saxiixa wey labada aharba waa laba aharoo saxiixa wey macanaa ayb sidaa cabdilaahi ibnu cumar uu leeyahay oo ah inay bilaha xajku intaa yihiin ayaa waxaa qaba jumhuurta qaba saasay badan bilaha xajka la xiran karo inay tahay shawaal dulqacda iyo tobanka beriya u horaysa bisha dilxija qolana waxay leeyihiin bisha dilxijo o dhan way soo gelaysaa waxayna deliishanayaan alxaju ashhurun waa la jamciyey bay leeyihin jamacuna inta ugu yar saddex buu ku dhacaa marka bisha dilxija o inay wada gasho wey jumhuurtuse waxay leeyihiin xaj xidhashadii haddii laga hadlayo waxa la xidhan karaayo waxa weeyaan waa tobanka beriya u horeysha bisha dilxija xataa bisha haddiiba la gaadho sagaalkeeda wixii ka dambeeyo tobanka la gaadho xaj lama xidhan karo sababtuna waxay tahay dee maalinka sagaalaad baa yowmu carafa ah maalinka carafa haddii xajku ku dhaafo alxaju carafa maalinka tobnaad ma xidhan kartid maalinka tobnaad ma xidhan kartid laakiin habeenka tobnaad waad xidhan kartaa oo habeenka yacni waxa weeye maalinka tobnaad habeenka ka horeeya oo habeenka ciidda ah haddaad ka gaadho ood xidhato ood isla habeennimada carafa soo istaagto oo aad soo marto musdelifa sax waay marka waxa weye laakiin haddii waagu baryo wuquufu carafa waa dhammaaday wuquufu carafa hadduu tagana maalintaa tobnaad xaj lama xarman karo leanna rukni weyn baa ku dhaafay rukni asaasiga ay xajkaa ku dhaafayoo lama xarman karo saas daraaddeed waxaad tidhaahdaa uun sagaalka iyo wixii ka horreeya yaa xajka la xidhan kara saas weeyaan haddii laga wado bilaha xajka acmaasha xajka la samayn karaa haddii laga wadana oo macnuhu markaa waa ka guda weynaanaya oo xidhasho keliya ma ahee xidhashada iyo samaynta acmaasha dilxijoo dhan markaa way geli karta leanna fuqaha badan baa waxay qabaan acmaasha xajka qaar baa loo dibdhigi karaa inta aynan dhammaanin bisha dilxija oo maalan dawaafuulwidaaca waxaan dhihi laha dawaaful eh, ifaadaha oo kale waxay leeyihin dilxija dhan waa la samayn karaa adoo masale muran ku jira ayb walidaara quniyi daara qutni waxaa u sugnaaday miluhu xadiidkaa mid la mid ah aarkaa mid la mid ah can cabdi mascuudin buuna ka warinaya sanadkiisa waa xasan wabni cabbaasin wa can ibni cabbaasinna wuu ka warinaya isagana sanadkiisu waa xasan wabni zubayrin cabdillaahi ibni zubayrna wuu ka warinaya radia allahu tacala canhum sanadkiisu waa daciif ibnu zubayr marka laga warinayo aharkiisu ma sugna maxaa yeele waxaa ku jira in la yidhaahdo abu saciid saciid ibnu marsubaan baa la yidhaahdaa oo daciifaa ku jira waa sanadka ibnu zubayr laakiin cabdullahi ibnu sacuudna way ka sugan tahay ibnu way ka ayb aahaartaasi marka waxay faa'iidayn in muxuu ahaayey bilaha xajku ay saddexdaa bilood yihiin yacni inay yihiin labada bilood iyo dilxija tobankeeda hore waana sida jumhuurtu qabta wa ayb aarka hore cabdillahi bni cabbaasna wuxuu faa'iidaynayaa inaan bilaha xajka laga hormari karin oo hortood la xarman karayn ayb warawaa wuxuu wariyey buuhi abu hurayrata radi allahu canhu wuxuu wariyey qaala wuxuu yidhi wa rawaa abu hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacatanii waxaa idiray abubakrin baa idiray fii man dad dhexdood buu idiray oo yu'adinu ogeysiinaya dadka yowmanaxri maalintii xoolaha la qalayay biminan minad dhexdeeda dadka ku ogeysiinaya dadkaa dhexdooduu idiray dad ogeysiis bixinaya oo maalinta tobnaad ogeysiis bixinaya mina meesha la yidhaahdo dadku wada joogaan oo xujayadii la isugu yimid ogeysiiska gaadhsiinaya muxuu yahay ogeysiisku laa yaxuju buu la diray tanuu ila diray buu hi anigiiyo dadkii kaleba laa yaxuju ma xajin karo bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun gaal soo xajin maayo waa sanadkii sagaalaad oo uu abubakar hogaaminayay xajka sanadkaa nabigu ma imaanin sal lla alay waslam sanadkii ka horreeyey sanadkii ka horreeyey waa sanadka maka la furtay oo maka gacanta gaalada ay ka baxday waa sanadkii sideedaad waay sanadkii sagaalaad oo makka ay gacanta muslimiinta markaa ku jirto laakiin gaaladii imaanaysay soo xajinaysay weli aan laga reebin sanadkaasuu nebigu xujayda wuxuu usii dhiibay abubakar oo yidhi xajisi dadka abubakar baa marka hogaamiyey fariintanna nebigu waa usii dhiibay sal ly slm oo wuxuu ka daba diray cali bni abi aaliboo dadka xajka isugu imaanaya fariinta hala gaadhsiiya waa maxay tahay laa yaxuju ma xajinayo oo ma soo xajin karo bacda alcaami sanadkan kadib mushrikun gaal gaal sanadkanaa ugu dambeeyay xajka yimaada ayb walaa yaduufu ma dawaafayo ma dawaafi doono ma dawaafayo wey bilbeyti beytka kacbada mama dawaafayo curyaanun mid ruux qaawan iyagana dabeecay lahaan jirtay haydo quraysh baa u dejisay waxaas nimankii beydka iyo kacbada gacanta ku hayay baa waxaa u dejiy oo waxay dhihi jireen oy dejiyeen dadka kor ka imaanaya ee soo xajinaya ama soo cumraysanaya ruuxu dharkiisii uu ku dembaabay oo uu qabi jiray kuma dawaafi kara kacbada hade wakhtigaana muxuu ahaayey dhaanaan iyo dhar badan ma jirin dadku iska aradnaayeen soo ma ninkii qayd yar xidhaabaa heli karaaba dadaalayba marka ninkii ruuxii heli kara maro uu isaga bedelo maryuhuu qabi jira oo ama iyagu siiyaan ama si kalaba u helo wuu iska bedelaya maradahaasuu ku dhawaafaya ruuxii maryo waaye iyaguna ay ku caawin waayaan isagoo qaawan buu dhawaafaya ama rag ha ahaado ama dumar ha ah alyowma yabduu kulluh ow bacduhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu waatii gabadii dhawaafaysa maanta ayay cawradu wada muuqan bay tir ama qaar kamida muuqan maradii bay dhigatay wixii banaanaado banaanka yimaado cawradayda ka cidna uma xalaalaynayo hayga fiirsanina waa kacbaday dawaafaysa marka caadada noocaasana haddaa ugu dambayso sanadkan wixii ka dambeeya kacbada ruux qaawan dawaafi maayo saasaa laga wada wa yowmu lxaji alakbari xajka weyn maalinkiisuna yowmunaxri waa maalinta xoolaha la qalayo wa rawahu lbukhaariyu baa wariyey yowmu alxaji alakbar waa midda suuratu tawba alla ku sheegay ah, marka maalinkaasi waa kee waa laysku khilaafsan yaho qole waxay leeyihiin waa yowmu carafa qaarna waxay leeyihiin mehe waa yowmu naxrio waa maalinta tobnaad xadiidku wuxuu nas ku yahay inuu maalinka tobnaad yahay acmaasha xaja badankeedna maalinkaasa la sameeya ayib rawahu lbukhari baa wariy wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam waqafa wuu istaagay yowma naxri maalintii xoolaha la qalayay waa maalinka tobnaade bayna aljamaraati yani jamaraadka dhexdooduu istaagay meelaha saddexda meeloodoo dhagaxa lagu turaa jamaraad la yidhaahda dhexdooduu istaagay fi lxajati xajkii allatii taasoo xaja uu xajiyey xajatulwadaa xajkii sagootiga xajkii uu xajiyey haddaad maqasho waa unkaa maxayle nebigu hijrada ka hor intuu maka joogay ousan soo hijroonin intuu xajiyey lama yaqaano wax suganna lama hayo laakiin bacdamaa uu soo hijrooday kadib oo madiine yimid hal xajba soo xajiya xajkaasina waa xajkii noloshiisa wax yar uun ka horreeyo xajka sagootiga la bax baxa xajusulwadaac marka xajkii uu xajiyey waa uun kaa un xaj labaad maba jiraba ayb fi lxajati alatii xaja uu nabigu xajiyey sal lay waslam faqaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu khudbadiisii iyay ka mid ahayd wuxuu yidhi ayu yowmin haada ayu yowmin maalinkee weeye haadaa kani qaalu wuxuu yidhi yowma naxri wey waa maalintii xoolaha la qali jiro la dhuundhabayay qaala nebigu wuxuu yidhi sal lay slam haada kani yowmulxaji alakbari xajka ugu weyn maalintiisa waa yowmulxaji xajka maalinkiisii weeye alakbari ugu weynaa rawa lbukhaari baa wariy abu daawuud wabnu maaja ayib doodda hadda yowmulxaji alabar tee la yidhaahdaa dooddeeda uma keenin laakiin wuxuu u keenay oo labadan xadiid u keenay inuu u deliishado yowmu naxri oo maalinka tobnaadee carafa ah in ay bilaha xajka ka mid tahay ya yowmu naxri inay ashhurulxuj xaji ka mid tahay ayuu u deliishanaya maxaa yeelay maalinka alla wuxuu u idaafeeyey xajku u idaafeeyey yowma alxaji xajka loo idaafeeyey maadaama xajka loo idaafeeyey maalinkaasi bilihii xajku ka mid yahay waa maalinka tobnaad yowma nacri waa ayib sidaa markii la yidhaahdo macnaha waxa weeyaan acmaashii xajka maalmihii la samaynayey buu ka mid yahay macnahaasuu uga mid noqon karaa ashhurulxaj laakiin macna'a ah xaj baa markaa la niyoon karaa oo lasoo soo xidhan karaa maya macnahaas ugama mid noqon karo bilijmac ama bilitifaaq sababtu waxa weeyaan maalin muhimaa tegey oo rukni baa tegey ruknigii carafaa tegey ruknigii carafa hadduu tagana ma la soo xarman karo laakiin acmaashii baa dhacaysoo maalinkaas waa maalinka acmaasha ugu badan dhacdo oo waxaa dhacaya tuurashadii jamru muxuu ahaaye ramyu jamrat alcaqaba oo waxaa dhacaya gawracii oo maalinkaba loogu magacdaray yowmu naxri oo waxaa dhacaya xiirashadii ama gaabsigii oo waxaa dhici karaya mxuu ahaay dawaaf mxuu ahaay ifaadihii oo sacyigii ka dambeeyey wahaakada acmaasha u badan baa dhacda baabu jawaazi lcumrati cumrada bannaanideeday baab u tahay fii jamiici sanati sanadkoo dhan dhexdiisa ay bannaantahay xajka ayaa wuxuu leeyahay wakhti xadidan oo lasoo xidho ashhuru lxaj laakiin cumradu iyadu wakhti ma leh fii jamiici sana xagga yani miiqaat waxay leedahay makaani ah laakiin miiqaat zamani ah ma laha sanadka oo dhan baa la cumraysan karaa wey macanaa sidaas weyaan ayb wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can inabiy sal lay sl nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi cumratun cumro oo fii ramadaanaan ramadaan dhexdiisa ahaatay tacdilu ramadaan dhexdiisood cumraysato xaj bay la ajirta rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye xaj bay u dhigantaa waxaa laysku waafaqsan yahay xagga ajirka iyo hawaabkaa laga wadaa laakiin lagama wado xajkii waajibka ahaa bay kaa gudi kartaa leanna waxa weeye cumrada ramadaan waxaa laysku waafaqsan yahay inayna booskii xajka geli karin oo ayna waajibkii xajkii asalka ahaa ayna kaa ridaynin waxaa laga wadaa un marka dhanka hawaabkay kala mid tahay ayb walaakinahu wuxuu yidhi marka ila tirmidiya rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye laakinahu xadiidkani lahu tirmidi buu u sugnaaday min xadiii ummi macqil xadiidka ummi macqil xaalu yahy ah, bimacnaa garoo jamaacada intooda kale waxay ku wariyeen xadiiska isagoo xadiid ibni cabaas ah laakiin tirmidi wuxuu wariyay isagoo xadiiu ummu macqil ah oo saxaabiyad kalu ka warinaya manaa waa isla xadiikii wey manaa ayb wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam ictamara wuu cumraystay arbacan afar cumro ayuu umraystay ixdaahunna afartaa midoodna fii rajabin rajab dhexdeeday ahayd afar cumruu nebigu cumraystay waxaa laga hadlayo waa hijradiisii kadib intuu maka joogay oo uusan soo hijroonin sidoo kaleeta lagama hadlayo imisuu cumraystay makuba deganaaba imisuu xajiyey xadiid daciifaa ku soo aroorayoo warkeeda iska dhe laakiin waxaa laga hadlaya waxa weeyaan markuu soo hijrooday kadib oo madiine yimid afar cumru cumraystay afarta cumro mid baa rajab dhexdeeda ahayd buu yidhi ayb rawahu tirmidi wariye wuu saxiixiyey kadalika wuu soo saaray min xadiid ibni cumar sheekh wuxuu leeyahay waa saxiix laakiin eh, waa la soo gaabiyo siyaaq ka horreeyey oo xadiis ibnu cabbaas ah baa laga soo gaabiyey xadiidkani eh, xadiis ibn cabbaas markuu yahay waxaa ku sugan caaisha oo dhahaysa cabdilaahi bni cumar horta cabdillahi bni cabbaas buu idiin qorayaa soo maha isagoo cabdilaahi bni cabbaas oo sidaasa tirmidi kuma arkan laakiin tirmidi wuxuu wariyey isagoo xadiiu bnu cumar ah marka ma garanayo xadiis bnu cumar buu caan ku yahay xadiis bnu cumar isagoo ah oo uu leeyahay nebigu afar buu cumraystay mid baana rajab ahayd caaishana marka ay leedahay wuu ismoodsiiyey wuu ismoodsiiyee nebigu weligii rajab ma cumraysanin bay tiri marka caaishaa inkirsan ibnu cumarna wuu sugayaa cumrada rajab sida sawaabkaana waxa weeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi afarta cumre uu cumraysay mid rajab ah kuma jirin sidaasaa sawaab ayb marka waa ismoodsiis wacan caaishata radi allahu tacala canha ana nebiya nebigu sal ly waslam ictamara wuu cumraystay cumratayni laba cumro cumratan oo fii dilqacda ahayd wa cumratan oo fii shawaala shawaal ahayd ayb rawaha abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa saxiix calaa shardi shaykhayn buu leey sheekh albani waxaa kaloo xoojiyey xadiidka xaafid ibnu xajar laakiin shawaal inuu nebigu cumraystay iyadana hadal baa ku jira culimmada qaar waxay leeyihiin lafdigaasi waa shaad waa daciif waa daciif allaahumma in si lagu jamciyo mooyaane sida lagu jamcin karaayo in la yidhaahdo shawaal buu soo xidhay oo soo xarmaday oo soo bilaabay cumrada gudashadeedii iyo samaynteeduna waxay ahayd dilqacda sidaa waa laysku waafajin karaa ibnulqayim iyo culimmo kale saas way leeyihiin saa waa laysku waafajin karayaa laakiin haddaan qaabkaa laysu waafajinin lafdadan dhahaysa shawaal buu cumraystay shaad bay noqonaysaa daciifa leanna xadiiska caaisha ayaa inoo imaan doona oo ay leedahay waa soo marnay waan soo marnay xadiisu caaisha iyo qayrkeeda oo ay leedahay nebigu sal alay wasalam wuxuu cumraystay uun afartiisa cumroba waxay ahayd dilqacdi allaahuma midii uu xajka la xajiyey mooye so maynaan soo marnay aan soo marnay marka cumro waxay ahayd waa cumratu cumradii oo oo xudaybiya cumratulxudaybiya muusan samaynin laakiin ta wuu xidhay oo xudaybiyuu ka xidha waa kii la soo celiyey sanadkii ka dambeeye oo cumratulqadaa cumrada loo yaqaanana ayadana dilqacday ah umrada kaleete saddexaadna jiciraanay ahayd oo xunayn markuu qaybiyey waa kii ka soo noqdo soo cumray soo ma iyadana dilqacday dhacday baa leeyahay taasaa suuroobi karta marka intuu shawaal soo xidhay inuu dilqacdo gutay cumrada afraadi waa cumradii uu xajkiisa la gutay ilaan xajkiisaan u tegi doonno qiraan buu ahaa cumriiyo xaj baa isugu dhex jiray soo ma taasna waxay ahayd ta xigtay ahayd saas way macnaha oo iyadana dilqacduu nebigu soo xidhay oo markay xudaybiye markay ka soo xidhanayaan dilqacda aakhirkeedii bay ahayd markay gudanayaanna waa dilxija marka marka la fiiriyo xilliga lasoo bilaabay dilqacday ahayd xilliga la gutayna dee xajkay ku dhex jirtay oo dilxija yahay afartaa cumree nebiga cumrooyinkiisa sal lay slm marka rajab waa daciif shawaalna haddaan la ta'wiilininoo sidaa lagu jamcinin iyaduna shaad bay noqone macnaha wacan caliyin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi fii kulli shahrin bil kasta wa waxaa ahaatay cumratun cumra ahaatay rawahu shaaficiy baa wariyey raximah sanadkiisu waa saxiix sanad saxiixuu ku warinaya min ariiqi shaafici kadalika waxaa ku warinaya alimaam albayhaqi biisnaadin saxiix ayib waxaase ka muuqda cali bin abi aalib hadalkiisa inuu qabo bil kasta waa inuu ruuxu mar soo cumrayso ujeeddada waxa weye hadda axaadiistaa loo keenay cumrada sanadkao dhan in la cumraysan karo waana sidaas wey waxay ka doodayaan culimmadu muxuu ahaayey e, e, maalinta tobnaad oo acmaasha xajka lagu mashquulsan yahay cumro ma la samayn karaa maxayl ruuxa acmaasha xajku ku dhex jiraa xiliyo noocaasoo kaleo iska kooban un mooye laakiin sanadka intiisa kaleeto waa la cumraysan karaa ayb ayadu ma laha wakhti go'an ma leh keliya culimmadu waxay ka doodayaan nebiga sal alla alay wasalam maadaama cumrooyinkiisii ay bisha dilqacda u badnaayeen ma waxaa fadli badan in bisha dilqacda la cumraysto mise waxaa fadli badan bisha ramadaan oo xadiidka yani lafdiga uu ku yimid kee fadli badan bay ku doodayaan ayib sida daahirka xadiiska ka muuqataa inay cumrada ramadaan fadli badan tahay baa ka muuqata laakiin waxaa ka hor imaanaya hadday cumrada ramadaan fadli badan tahay muxuu nebigu cumrooyinkiisao dhan dilqacdo uga dhigay ficilkiisa soo maa ayib waxaa lagaga jawaabayaa xikmad buu u yeelayay xikmadduu u yeelayna waxa weeye carabta jaahiliyadeedii islaamka ka hor bay carabi waxay rumaysnayd bilaha xajka inaan la cumraysan karin khalad inay tahay arrin adag oo marka taqliidiyahoo abka soo gaadhahoy dhaxleen bay ahayd caadada noocaasa oo bilaha xajka lama cumraysan karo caadadaasuu nebigu jebinahayay sal alla alay waslam sidaas daraaddeed buu kulli wuxuu ka dhigtay cumrooyinkiisa bilihii xajku ka dhigtay si caadada looga takhalluso leanna caadaadku markay adkaadaanoo mujtamaca laga goynayo marar badan waxaa looga gooyaa in nebiga sal lla lay waslam ficil ahaan isagu uu fuliyo leanna waxa weeye alficaalu ablaqu min almaqaal waay sida masaladii oo kale masaladii tabanniga oo ilmo ayna dhalin inay sheegtaan oo wiil ka dhigtaan dhaqan adag buu ahaa oo wakhti soo jiray goyntiisuna adkaatay markaasaa nebiga sal lla lay wasalam amar lagu siiyey in uu wiilkii uu tabaniga ku sameeyey gabadhii uu qabay ee zaynaba binti jaxsh soomahayn in la yidhahdo guurso hawl adag ba suurat laxzaab soo maaha aada loogaga hadlay marka ficilka noocaasoo kalea waxaa lagu burburinayaa caadada noocaasee adag in mujtamaca laga gooyo hadiiba nabigi sameeyey sal lay slm war baa marka saas marka marka xikmaddaasaa ku jirtay bay leeyihiin xaalad noocaasoo kalea hadday jirto shaygan lagula dagaalamayo bidca faaftay ama jaahiliye jirta lagula dagaalamayana markaasi waxa wey nisbiyan faadil buu noqonaya nisbiyan markaa waa faadil buu noqonaya laakiin asalka cumrada ramadaan baa fadli badan bay leeyihin sida asalka haddayna markaasi jirin eh, xikmadda noocaas oo kale baabu maa yasnacu wuxuu samaynayu baabuu yahay man araada ruuxii doonaa alixraama xarmashada oo min algusli qabaysiga ah watatayubi is-udginta ah wa nasci lmakhiiti dharka tolan siibidiisaa iyo waqayrihi dharkaa wixii la mida waxaa la soo gaaray marka xajkii ama cumrada xidhashadeeda ruuxii raba inuu xarmado oo xaj ama curmo xidho wuxuu uu samaynayo oo qabaysku ka mid yahay oo inuu is-udgiyo intuusan weli xidhanin inuu is-udgiyo cadarkii barfoonkii isticmaalo iyo wa nasci lmakhiid maryaha la tolayoo jidhka lagu tolay siibidooda otaad iska bixiso labadii go inaad ku bedelatood xidhato maanaa makhiidkaasi waa cibaaro ay fuqahadu leeyihiin laakiin cibaaradaasi nas kuma imaanin cibaarada makhiidkuna waxaa la yidhaahdaa mara kasta oo dun ay marto la tolay wayna ka guda weyn tahay tacbiirka shaarica oo makhiidka mafhuumkiisa waxaa soo gelaya waxyaalo badan oo aan shareecadu xarimin ayaa soo gelayo dharka ka mid a marka saas daraaddeed waa cibaaro gudo weyn laakiin fuqahadaa isticmaalo waxay u isticmaalaan maryaha jidhka lagu tolay ah, ama shaati ha noqdo ama hoosaa laga xidho ama koraa laga xidho kaasaa makhiidka loo yaqaana man can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma rafaca alxadiia xadiidka wuu kor yeelay ila nabiyi nebigu uu kor yeelay sal lay waslam isagoo nebiga u kor yeelay waxaa ibni cabaas laga warin inuu nebigu yidhi ina anufasaa'a haweenta caadada qabta waxaan jiraa haweenta dhiigga dhalmada qabta walxaa'ida iyo midda caadada qabtaay taqhtasilu way qabaysan wa tuxrimu wayna xidhan xajka ama cumrada wa taqdi way gudani almanaasika acmaashii xajka iyo cumrada kullahaa dhammaanteed way gudan ghayra anlaa tatuufa laakiin ma dawaafayso bilbeyti kacbada dawaafi mayso ayb rawahu abu daawuud baa wariyay watirmidi sanadkiisa dacfi baa ku jira oo khusayf nin la yidhaahdo ayaa sanadka ku jira oo daciif min qibali xifdihi ah laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiidu caaisha oo muslim iyo keyrkii ay soo saareen kaasuuna xadiidku saxiix ku noqonaya shaahiidkaasuu ku sugnaanayo oo saxiix ku noqonaya wuxuu faa'iideynayaa eh, haweenta dhiigga dhalmada qabta iyo midda caadada qabtaay xajka iyo cumrada way xidhan kartaa iyadoo caado qabta intaa waa laysla ogoliyay hadal kama joogo inay xajka iyo cumrada geli karto xidhan karto iyadoo caadadii qabta oon dhiiggii ka qabaysan o waxayse samayni way qabaysan oo xidhashadaa ay xajka iyo cumrada xidhanayso bay u qabaysan xadiiska halkaasuu ka deliishanayaayo qabaysiga loo qabaysanayo xarmashada ama xidhashada xajka iyo cumrada inuu sunno yahay ayuu u daliishanaya oo hadda haweenay caado qabtaa laga hadlaye soo ma suuroobi karto waxa ay u qabaysanaysa inay tahay caadadii oon weli ka go'in inay iska khafiifiso uun qabayska isaga khafiifiso ilaan waxaa jirta marna qabayska marmarka qaarkoodoo maalan waxaan qabayskii muxuu ahaay qabayskii aan booskiisa geli karinoo xadaskii aan tagsiinaynin laakiin khafiifinayaa jiri kara sida ninku maalan labada ruux hadday xaajo gutaan oo ninkii xaaskiisa habeenkii ay rabaan inay sidaa ku seexdaan way qabaysan karaan inay iska seexdaanna waa heli karan waan soo marnay soo ma laakiin waxaa intaadan ku seexan lahayd janaabo buuxda waxaa fiican inaad khafiifisood weysaysato oo janaabadiibay macnaha khafiifinaysa tanina waxaa dhici kartay leeyihin culimmada qaarkood inay tahay qabayskan laleeyahy ixraamka u qabaysta haweenta haweenkan caadada qabtee midna dhiiga dhalmada qabto midna caadada qabto nooc khafiifin ah laakiin dadka intooda kale inay u qabaysanayaan xarmashada kuma tusayo halkaasay qaar ka galayaan ayib almuhim qabaysiga inay qabaysanayaan oo loo qabaysanayo markaad xarmanayso xajkiiyo cumrada inay sunno tahay culimmada badankood baa qaba waxaana ku tusaya xadiid zayd ibnu haabit laga warinayo tirmidi uu soo saaray oo uu leeyahay nebigu sal ly waslam tajarada liihlaalihi wakhtasala nebigu markuu xarmanayay dharkiisii waa furtay oo labadii go' buu ku badashay waana qabaystay marka xadiiskaas baa caam ah oo bushigii xadiiskii hore la geliyey isaga aan ku jirin saas daraaddeed waa sunno culimmada badankood say qabaan in loo qabaysto wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa utayibu mid cadrisa oo udgisa annabiya nebiga sal lay wasalam cinda ixraamihi xarmashadiisa agteeda biatyabi maa ajidu waxa aan heli karo waxa ugu udgoon baan nebiga ku udgin jiray sal lay slam biatyabi maa ajid yani e, e, e, yani iibkaa kala udgoon marka ka ugu udgoonan markaa heli karaa nebiga u marin jiray bay riwaayada bukhaari waxay leedahay liixraamihi wa lixillihi markuu xarmanayo xidhanayana intuusan weli xidhanin baan udgin jiray oon diibka u marin jiray markuu xalaaloobo oo maalinka tobnaad la gaadho xalaaloobiddii aan taamka ahayna iyadana waan u marin jiray bay leedahay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal ly waslam idaa goortii araada uu doono an yuxrima inuu xarmado taayaba mid dhiib marsada ayuu ahaan jiray biatyabi ma yajidu wuxuu heli karo waxa ugu udgoon ayuu nabigu sal lay slam isku udgun jiray oo muxuu ahaayey diibka ku marsan jiray uma kadibna araa waxaan arki jiray bay tidhi wabiisa duhni ah, wixii uu ismariyey wixii uu ismariyey dhalaalkiisa dhaldhalaalkiisa ayaan arki jiray fii ra'sihi madaxiisa iyo wa lixyatihi garhkiisa bacda dalika markaa kadib akhrajaahu bukhaari muslim baa soo saaray yani nebigu sal ly slm intuusan weli xarmanin ayuu marsanayaa ama ay u marinaysaa kadibna midabkii yani wax eh, eh, cadarka iyo markaa la isticmaali jiray eh, khaasatan raggu isticmaali jireen wax dhalaalayo oo jirka ka muuqduu ahaan jira marka waxay leedahay markuu isagoon xarmanin baan u marinaya markaasuu xidhanaya xajkii galaya ama cumradii buu galaya xarmanaya markuu xarmado kadib ayaan ku arki jiray dhaldhalaalka cadarkuu marsaday dhaldhalaalkiisaa ku sii ooli jiray markaa kadib isagoo xarman buu ku sii ooli jiray w manaa saas weyaan ayib wuxuu tilmaamayaa marka la xarmanayo inay sunno tahay in lays udgiyo oo jirkaaga aada mariso wax udgoon isticmaasho ayib sidaana waxaa qabta jumhuurtaa qabta culimmada badankood baa qabta haddii aad xarmato wixii ka dambeeya xaaraan buu noqonayaa markaa wax udgoon inaad taabato ama cadar ha noqdo ama barfuun ha noqdo ama kreem ha noqdo ama saabuun ha noqdo wax udgoonona xaaraan buu kaa noqonaya laakiin haddaad marsatay intaadan weli xidhanin oo uu jidhkaaga ku sii yaallo markaad xidhatay kadib waqtiba ha kaasii muuqdaa kugu sii yaalle dhib ma lah waana meesha la yidhaahdo alistidaamatu ashalu min alibtidaa wax aad horay u samaysay inuu kugu sii yaallood daa'imsato sii isticmaasho oo yacnii inuu sii jiraay way ka fududdahay bilowidda marka inaad bilowdo oo markaad xarmato kadib ismariso lama ogola laakiin ku aad marsatay xarmashada ka hor inuu jidhkaaga ku sii yaallo dhib ma taas wey macanaha ayb وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma في xadيiثi xadيiث dhexdii oo lahu isaga u sugnaaday can النبي nebiga wuu ka warin sl ه ليه وsلم waa xadiis dheer lakiin la soo gaabiyey qayb buu kala soo baxay عليه وsلم وalyuxrim ha xarmado أxaduكم midkiin fii izaarin ha ku xarmado hoosgunti waridaaءin iyo go wanaclayni iyo laba kabood fain lam yajid hadduusan helin naclayni laba kabood hadduusan helin falyalbas ha xidho khufayni laba khuf ha xidho walyaqطachumaa labada khuf ha gooyo asfala wax ka hooseeya min alkacbayni labada aanqow hadday labada khufku oo aanqowga ka koreeyo aanqowga hoostiisa ha laga jaro rawa axmed baa wariyey ayb kadalika ibnu jawruud ibnu khusaym baa wariyey hayrkiisu asalkiisuna saxiixaynku ku yaalla xadiidka wuxuu meeshan hadda u keenay in ruuxa xarmanayaay uu xidhanayo go' iyo eh, hoosgunti waa labada mare cadcad ama midabkay doonaan bay yeelan karaane midna hoos laga guntanayo midna go' ahaan loo qaadanayo arintaasina waxay khaas ku tahay bil ijmaac raggay khaas ku tahay dumarku iyagu dharkay qabeen waxba ka bedeli maayaan allaahumma indhashareerka ku dhegan waa u tegi doonnaa indhashareerka ku dhegganee wejiga haya iyo galfiska la geliya gacmaha gacmo geliska labadaa unbaan loo ogoleen laakiin dharkoodii kale waxba ka bedeli maayaan go'a iyo hoosguntiga waxaa qaadanaya labada go' waa ragga keliya wa wanaclayni iyo laba kabood labada kabood waxaa laga wadaa oo kabo kuu noqon kara ama sandal ha noqdeen ama dacas ha noqdeen waa uun kabo labada aanqow hoostooda ah hadday aanqowga qariyaan kabo lagu xajin karo ama lagu xarman karo maaha markaas marka waa inay aanqowga ka hooseeyaan xataa hadday lugta qaybteeda hore qariyaan laakiin markii la soo gaadho lugta dhudhunkeediiyo aanqowga ay ka hooseeyaan dhib ma laha saas way macnaha saas daraaddeed baa nabigu wuxuu hi ruuxii laba kabood waayaa laba khufaa xidho laakiin ha ka jaro aanqowga hoostiisa soo ma marka aanqowga uusan qarsoomin wixii ka koreeya ha bannaanaado way macnaha ayb cadarka miya ah, diibka may dharka lama marin karo diibka waxa la marinaya waa jidhka keliya haddaad marada mariso waad iska bedeli allahuma maradu waxay jidhkaaga ka qaadato iyada waay laakiin iyada loola qasti maayo in la odkiyo waxa la marinaya waa jidhka nacam sarwaal hoose warkiisa miyaa jira wax sarwaal haweenkaa haweenku waxaan idhi muxuu ahay ama sarwaal ha xidheen ama sogsaan ha xidheen hawlu taallo waay dumarka hawshoodu labadaa aan sheegnay waxaan ka ahayn oo dhan way xidhan karaan waxaa laga hadlaya waa ragga ayb xadiiskan marka waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn in la goynayo waxaa qaba jumhuurtaa qaba hadday kugu qabato ama kaba ha noqdeen ama khuf ha noqdee wax kale haddaad weydo aanqowgana ay soo gaadheen qarinayaan inaad jarayso waxaa qaba jumhuurtaa qaba alimaamu axmed isagu wuxuu leeyahay la goyn maaye haddaad wax kalaba weyday isagoo sidaasaad ku xarmani wuxuuna daliishanayaa xadiid ibnu cabbaas oo uu nebigu yidhi sal lla lay wasalam waman lam yajid naclayni falyalbas khufayn ruuxii laba kabood waayo laba khuf ha xidho markaana waxaa la joogaa xajkii buu leeyahy imaamu axmed baa dhahaya xajkaa la joogaa markaa <coughs> xadiidkan hal la gooyo uu dhahayana madiina iyo markuu ka soo baxayo waay saas daraaddeed kanaa dembeeyey goyntana markan dambe nebigu ma sheegin kaa horena waa la bedelay xoolo la dayacayo weeye sideeda ha lagu watou leeyahy imaam axmed baa madhabkaa qaba laakiin sida yani qawaacidda usuulka marka la aado iyo qawaacidda yani tacaarudka iyo tarjiixa iyo jamciga nusuusta iyo waxaan dhahaynaa xadiiska dhahaya ee laba khuf xidho haddaad kaba weydo waa mutlaq hal la jaro midka ku darayana waa muqayid fa yuxmalu lmutlaqu cala almuqayid sidaas jumhuurtu ay qabtaana xoog badanoo in la jaraya saas maanaa ayb an ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi baydaukum baydadiinna haadihi ee tan ah allatii taasoo takdibuuna aad been sheegaysaan calaa rasuulilahi rasuul allah sal lay slam aad ku been sheegaysaan fiiha dhexdeeda baydadiinnan aad rasuulka ku been abuuranaysaan maa ahalla muusan xarmanin nabigu rasuulu lahi sal lay slam ilaa min cindi lmasjidi masaajidka agtiisa mooye meel kale kama xarman yacnii wuxuu ka wadaa masjida dilxulayfa dilxulayfa masaajidkeeda agteeda unbuu ka xarman muttafaqun calayh baydaaga waxaa la yidhaahdaa waa meesha bannaanka ee taaggaawa ah meesha la yidhaahdo dilxulayfa waxay ku taallaayo masaajidku ku yaallaa meel oo tog ah oo biyo mareena waay marka waa meel yaro hoosaysa markaad eh, ka baxdo toggaas waxaad fuulaysaa meel taag ah taaggaas oo bannaan ah ayaa waxa la yidhaahdaa baydaaga la yidhahda baydaaga sidiisa waa meesha bannaanka saxaraha waay maanaa marka wuxuu radinayaa cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cabbaas iyo rag leh oo yidhi nebigu sal alay wasalam markuu meeshii masaajidka ka baxay oo daadega ka baxay oo uu meesha bannaankaa u baxay oo taagga fuulay halkaasuu ka xarmaday markaas ibnu cumar taasuu diiday wuxuu leeyahay baydadiinnan aad sheegaysaan sheegaysaaned nebiga ku been abuuranaysaan ee war aan jirin aad ka sheegaysaan wax jira ma ahee nebigu wuxuu ka xarmaday min cindi almasjid masaajidka agtiisuu ka xarmaday bimacnaa masaajidkuu galay waa tukaday markuu sidaa salaadda uga baxayba isagoon hashiisii isagoon dhaqaaqinoon bannaan u bixinoo meeshii isagoo joogu yuu xidhay xajka ama curmarada masalada laga hadlaya waxa weeye markaad doonayso dilxulayfaad joogtaa maalan meeshii nebigu ka xarmaday sal lay slam inaad xarmataad doonaysaa ma mar alla markaad labada ragcadood intaad tukato aad ka baxdo oo aadan kicinoo meeshii weli aad joogtaad xarman oo toga dhexdiisa iyo masaajidka dhexdiisa ma halkaasaad labayka xajan ama labayka cumra dhihi mise markaad soo kacdo oo ama gaadiidkaa saarneed ama gaadhigii intuu kula soo kaco bannaanka iyo taagga aad u soo baxdo ma halkaasaa laga xarman meeshii nebigu ka xarmaday baa laysku haystaa meeshee ibnu cumar marka wuxuu leeyahay baydaadan aad leedihi nebi maxamed baa ka xarmaday wax jira maaha masaajidku intuu joogay buu xarmaday maba soo bixinba saas wey maanaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan maa ahalla ma xarmanin buu dhi rasuululahi sal ly slam rasuulku ma xarmanin ilaa min cindi shajarati geedda agteeda mooye xiina goortii qaama uu istaagay bihi isaga baciiruhu neefkiisii geela markuu la istaagay akhrajaahu yacni waxa weeye shajaradu waa meesha meesha macnuaha masaajidku hadda ku yaallo halkaas way macnaha markuu ratigii geelii uu saarnaa hashiisii uu saarnaa markay istaagtay meeshiina uu weli ka dhaqaaqinoo toggii hoostii uu joogo meesha masaajidka noqotay halkaasuu ka xarmaday bu laakiin kor iyo bannaanka kor iyo taagga uma bixin ibnu cumar halkaasuu taagan yahay ayb walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday ana bna cumara cabdillahi bni cumar kaana wuxuu ahaa idaa goortii araada uu doono alkhuruuja bixitaan ilaa makkata maka markuu doono inuu u baxo iddahana buu ahaan jiray mid subkada biduhnin subag ama saliidaysta laysa lahu duhnigaasoo laysa lahu uusan u sugnaanin raa'ixatun udgoon raa'ixatun urdheh tayibatun oo udgoon yacni eh, hadduu rabo inuu u baxo eh, maka wuu subkan jiro wuu saliidaysan jiray laakiin subagga iyo saliidda uu marsanayo mid udgoon le ma ahaan jirin ruuxu hadduu xarman yahay isagoo xajkii cumradii u xidhan yihiinoo ku dhex jira inuu subkan karo oo saliidaysan karo oo waa laysla ogolyahay shardi waa inaysan udgoonayn uun iska qabayso iska saliidayso waa ka laakiin wax udgoon iska ilaali saliidaha udgoonu uma kadibna ya'tii wuxuu imaan jiray ibnu cumar masjida dilxulayfa buu imaan jiray fa yusallii markaasuu tukan jiray uma kadibna yarkabu waa fuuli jiray gaadiidkiisuu fuuli jiray faida stawad markay la ekaato bihi isaga raaxilatuhu hashiis hashuu saaran yahay markay la ekaato la simanto qaa'imatan ayadoo taagan xaalay ay tahay mid taagan axrama markaasuu xarman jiray yacni markay la kor noqoto oy la istaagto welina meeshii uusan ka dhaqaaqin halkaasuu ibnu cumar ka xarman jiray uma kadibna qaala wuxuu yidhi haakadaa sidaasaan ra'aytu arkay rasuulalahi sal lay waslam yafcalu isagoo samaynaya anugu sidaa nebi maxamed ku arkay saas ahayd iyo korkaa hala aadayo meelaha laga sii xarmado warkaasuu diidan yaaan anasi radi allahu tacala anhu ana nabiya nebigu sal lay waslam sallaa wuxuu tukaday buu yidhi alduhra duhurkiibuu tukaday uma kadibna rakiba wuxuu fuulay raaxilatahu rarooydiisiibuu fuulay falamaa goortii calaa uu ka kor baxay oo uu ka kor noqday calaa jabali lbayda bannaanka kore ha buurtiisa markuu ka kor noqday ayuu la xarmaday yacni meeshaa marka waxaa ka muuqda jabalka wuxuu ka wadaa buurahan dheerdheer ma aha ee waxoogaa marka la socdo aad ag maraysa maaha ee meesha masaajidku ku yaallaa waxay tahay daadeg ah waa tog hoose dhulkan ka koreeya marka laga baxo maka loo socdana waa taag taaggaasuu buurta ka wada marka taagga baydaagaasi bannaankaa taagga ah markuu halkaa jooga buu nabigu xarman jiray sal lay waslam rawahu abu daawuud baa wariyey kadalika axmedna waa wariyey xadiiskaas waxaana saxiixiyey ibnu xibaan iyo albani wuxuu ku tusayaa wuxuu khilaafsan yahay marka ibnu cumar buu khilaafsan yahay oo wuxuu leeyahay bannaanka markuu u baxo taaggaas marayo neefkii geeliisiina neefkii geelana uu saaran yahay hashiisii oo halkaa markuu marayo xarman jira labayka xajan ama labayka cumra wacan jaabirin radi allahu tacala canhu ana ihlaala rasuuli lah sal ly sl nabiga xarmaashadiisu min dilxulayfati dilxulayfa agteedu ahaa xiina goortii istawad ay la ekaatay bihi isaga oy la kor noqotay wey raaxilatuhu rarooydiis hashuu saaraya markay la kor noqoto dilxulayfana uu jooga halkaasuu ku xarman jira rawa buhari baa wariyey wa qaala wuxuu yidhi bukhaari rawaahu anas anasna waa wariyey wabnu cabaasinna waa wariyey radia allahu canhuma labadaba bukhaari baa ka warinaya kan anas iyo iyo mxuu ahaayey iyo iyo ibnu cabaas labada ka ibnu cabaas wuxuu ahaa wuxuu yidhi rakiba raaxilatahu xata stawad cala albaydaa'i ahalla hashiisii buu nabigu fuulay bannaanka kore markay ula baxday oo uu dusheeda saaran yahay buu ku xarmaday anasna sidoo kaleu ku warinaya ayib saxaabadii baa marka waxay isku khilaafsan yihiin nebigu meeshii uu ka xarmaday ma meesha masaajidka ah cinda shajara oo masaajidka hadda meeshuu ka dhisan yahayba ma marka laga kaco oo kor loo baxo oo banaanka la saarma saas ibn macnaa ibnu cabbaas baa marka bal isku dayaya inuu iswaafajiyo wacan saciid ibni jubayrin qaala wuxuu idhi qultu waxaan dhi libni cabaasin cabdillahi bni cabbaas waxaan ku idhi cajaban waa la yaab liikhtilaafi asxaabi rasuulillahi sal lla lay slam nebiga saxaabadiisa iskhilaafidooda fii ihlaalihi xarmashadiisa isku khilaafeen wax la yaab le waxay tahay nebigu meeshuu ka xarmaday khilaafka ay saxaabadiisii isku khilaafeen yaa dhahaya saciid ibnu jubayr oo taabici yaa dhahaya ibnu cabaas buuna weydiinaya oo maxaad isugu khilaafkan maxaa keenay buu leey fa qaala wuxu yidhi ibnu cabbaas innii anigu la dadka ruuxa ugu aqoon badan baan ahay bidalika arrinkaa oo say ku dhacday wey inamaa kaanat waxaa ahayd buu yidhi nabiga xaggiisa xajatun waaxida hal xaj ah. horta xajaj badan haddaan dhihi dhowr goor buu nabigu xajiyey waxaan ku fasiri lahayn hedi dhowrka xaj buu midba meel ka xidhay ibnu cumarna mid buu wariyey xaj kalena ibnu cabaas baa ka wariyey mid ibn anas baa ka wariyey hadday xajaj badan ahaan lahaayeen tacadud baan ku xambaari lahay marka taasi ma jirto horta kow inamaa kanat minhu xajat waaxida famin hunaalika halkaasay ikhtalafuu marka iska khilaafeen halkaa xaj bay isku khilaafeen kharaja waa baxay buu marka rasuululahi sal lay waslam xaajan isagoo xaj u socda falammaa sallaa markuu tukaday fii masjidihi masaajidkiisa dhexdiisaoo bidulxulayfa ku sugan rakcatayhi labadiisa ragcadood markuu ku tukaday ayuu awjaba nebigu xidhay fii majlisihi buu ku xidhay wjaba bimacnaa axramaba xajkiibuu waajibiyeo xidhay fii majlisihi meeshuu fadhiyey ayuu ku xidhay ayb faahalla wuu xidhay bilxaji xajkii buu xarmaday xiina goortii faraqa uu ka faaruqay min rakcatayhi labadiisa ragcadood markuu ka faaruqay fa samica waxaa maqlay minhu nabiga xaggiisa daalika arrinka aqwaamun rag baa ka maqlay fa xafiduu markaasay xifdiyeen canhu xaggiisa halkaa markuu joogo xidhashadu xidhanayay rag saxaabada ka midaa la joogayo sidaasay uga qabteen markaasay sidii ku wariyeen oo dhaheen annagaa meeshii isagoo joogoon ka dhaqaaqin inuu xarmaday annagaa ogeyn intay ogaayeen bay sheegeen ayb waa war uma kadibna rakiba nabigu waa fuulay hashiisiibuu fuulay falama istaqallat markay la kor noqotay bih isaga naaqatuhu ahalla waa xarmaday hashiibuu fuuloo markay la kacday oy la fuushay la istaagtay dheh markaana waa xarmaday fa adraka waxaa soo gaadhay daalika arrinka minhu nebiga xaggiisa aqwaamun baa soo gaadhay oo ogaadayoo markaa la joogay fa xafiduu canhu markaasay ka xifdiyeen markuu hasha fuulay oo korkeeda saaran yahayna mar labaad buu ku celiyey halkaana rag baa la joogay oo iyadana ka xifdiyey iyaguna tay ogaayeen bay wariyaan wadaalika kaasina waxa weeye anna nnaasa dadku buu yidhi innamaa kaanuu waxay ahaayeen ya'tuuna kuwo u yimaada nebiga sal ly slam arsaalan koox-koox jamaaca jamaacay ugu imaanayeen waana badnaayeen dadku sida xadiiskii jaabir ee fi saxiix muslim aad bay u fara badnaayeen sanadkaa dadka nebiga la xajiyay sal lay slm fa samicuuhu markaasay maqleen xiina goortii istaqallat ay la istaagtay bihi isaga naaqatuhu hashiisii yuhillu isagoo xarmanay fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen innamaa ahalla nebigu wuu uun xarmaday xiina goortii istaqallat ay la kor noqotoy la istaagtay bihi isaga naaqatuhu hashiisii uma kadibna madaa nebigu waa socday kow falamaa goortii calaa uu ka kor noqday calaa sharafi albaydaa bannaankii sare yacanii meeshiisii kore meeshiisii kore sharafkuna waa meesha sare halkaa markuu ka kor noqdayna ahalla haddana mar saddexaad buu xarmaday fa adraka waxaa haleelay daalika arrinka aqwaamun rag baa haleelay fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen innamaa ahalla wuu uun xarmaday rasuululahi sal lay slam xiina goortii calaa uu ka kor noqday sharafa albayda bayda meesheedii sare markuu ka kor noqday oo dul marayo meeshaasuu xarmaday bay dheh intay sheegeen bay iyaguna ogaayeen ibnu cabaas marka wuxuu leeyahay masaajidkii intuu jooga waa xarmaday hasha markuu fuulayna waa ku noqday waa ku celiyey markuu bannaankii kore marayana iyo meeshii sarana waa mar saddexaad buu ku celiyey saddexda goorba rag baa la kala joogay mid walba markuu la joogay wixii nebigu uu ku arkay buu soo wariyey saasay isku khilaafeen buu le saxaabadu ayb wa aymullah allaan ku dhaartay allaan ku dhaartee laqad awjaba wuxuu nebigu waajibiyey wuu waajibiyey wuu xidhay fii musallaahu meeshuu ku tukaday isagoo jooguu xidhay wa ahalla wuuna xarmaday sidoo kale xiina goortii istaqallat ay la istaagtay bihi isaga raaxilatu hashuu saarnaa wa ahalla mar saddexaadna wuu xarmaday xiina goortii calaa uu ka kor noqday sharafa albayda bayda meesheeda sare markuu ka kor noqdayna halkaana mar saddexaad buu ku xarmaday rawahu axmed baa wariyay abu daawuud xadiidkaasi hadduu sugnaan lahaa warka wuu gabagabayn lahaa jamac aad u qurux badanna wuu ahaan lahaa laakiin dacfi baa ku jira sanadkiisa oo waxaa ku jira in la yidhaahdo khusayf ibn cabdiraxmaan baa ku jiro araazi oo xifdigiisa dacfi ku jiro ayb sidaas daraaddeed ayaa sheekh albani uu daciifinaya laakiin hayruhu waxay leeyihiin xadiisku waa sugan yahay oo xaakim baa saxiixinaya calaa sharti muslim dahabina waa ku waafaqay in kastoo calaa sharti muslimkaasi ayna saxahayn sidoo kaleeta waxaa saxiixiyey asheekh axmed shaakir baa saxiixiyey qolada musnadka xaqiijisayna iyaguna waxay leeyihin xasanun liqayrihi oo waxay leeyihiin eh, muxuu ahaayey eh, eh, jumalka ku soo arooray xadiidka mid walba shaahid bay leedahay saas daraaddeed bay ku taxsiininayaan macnaha walibaqiyati alkhamsati shanta intoodii kale waxaa u sugnaaday minhu xadiidka xaggiisa minhu qaar ka mida mukhtasaran isagoo la soo gaabiyey lkhamsa waxaa laga wadaa axmed iyo abu daawuud shantii ka saar maxaa soo hadhaya tirmidi iyo nasaa'i iyo ibnu maajah baa soo hadhaya shanta intoodii kaloo saddexdaa ah ayaa xadiidkan iyaguna wariya mukhtasaran asagoo la soo gaabiyey xadiidka qaar ka mida oo ah ana nebiya nebigu sal lay slam ahalla wuu xarmaday fii duburi salaa salaadda gadaasheed u xarmaday saddexda kale saasay warinayaano salaadda markuu ka baxay buu xarmaday bay leeyihin macnaa xadiiskaasi waa qaabil litaxsiin sanadkiisana dacfi baa ku jira masalada ku saabsan marka dooddu waxay ka taagan tahay waa marka laga xarmanayo dilxulayfa marka laga xarmanayo oo miiqaadka reer madiina ah laakiin mawaaqiidda kale ayadu uun intaa lagu magacaabo miiqaadka magaciisa wadata waa laga xarmana meeshase doodu ka taagan tahay nebigu meeshuu ka xarmado dulxulayfa ahay sal alay wasalam bitaxdiid meeshuu joogay markuu xarmaday baa laga doodaya ayib saxaabadii baa marka isku khilaafsan wuxuu leeyahay eh, muxuu ahay alxaafid ibn xajar caleyh raxmat ullah fii fatxi bari wuxuu ku sheegaya fuqahada eh, bilaadda muslimiinta waxay isku waafaqsan yihiin buu yidhi inay bannaan tahay intaba in laga xarman karo masjidka markaad salaada tukato labada ragcadood markaad gaadiidkaaga fuushoodan dhaqaaqin markaad dhaqadood taagga fuul saaran tahay intaba in laga xarman karo way isla ogol yihiin buuri laakiin waxay ku doodayaan kee fadli badan kee fadli badan a'immada afarta ah iyo culimo kaloo raacsanba waxay leeyihiin waxaa ugu fadli badan markaad labada ragcadood tukato gadaashooda inaad xarmato saasay jumhuurtu qabaan oo afarta imaam ka mid yihiin intaadan gaadiid fuulin oodan soconin oo markaad saa u tukataba yani raaci bay leeyihin ayb masaladu marka masale dhib badan maaha ishkaal badan ma qabto labada ragcadood ee meesha lagu tukanayo iyadana sida raajixa ah salaad <clears throat> xarmashada la xarmanayo ee salaad ma leh sida raajixa xarmashadu salaad sunna'a ma laha laakiin salaad sunna'a ah waxaa iska leh waadiga la yidhaahdo waadi alcaqiiq oo dilxulayfe mara dilxulayfa togan ee masaajidku ku yaallo ee laga xarmanayo waa waadi alcaqiiq togaa waadi alcaqiiq la yidhahdaa sidiisa u barakaysan oo nebiga jibriil baa u yimid oo yidhi waadi barakaysan baad joogtaaye meeshana ka xidho ragcataynna tuko marka sida raajixa labada ragcadood ee meesha lagu tukanayo xarmashadu ma laha ee waadigaa iskale buqcada barakaysan baa iskale isagaasayna fuqahada qaarkood ka deliishadeen xarmashadu inay leedahay laba ragcadood oo sunno ah sida sawaabkaase labada ragcadood waxaa iskale buqcada ee xarmashadu ma laha dadka marka meelaha kale ka xarmanayoo dhan iyo lamlam iyo juxfa iyo muxuu ahaay eh, qarni manaasil iyo yani mawaaqiidda kale ka xarmanaya laba ragcadood inay tukadaan oo ay xarmashada darteed u tukadaan ma soo aroorin saasmaanaybbaablshtiraadi shariyaysigii buu baabu u yahay filixraami xarmashada dhexeeda la shariyaysto tanina waxay ka hadlaysaa xajka markaad xidhanaysa ama cumrada xidhanayso iyaad shardi ku darsanaysa shardi baad raacsan oo markaad xidhatood leedahay xaj baan xidhay ama cumraan xidhay yaa waxaad ku daraysaa ilaahow meeshaan dhaafi waayo haddii ay waxay qabsadaan ama xanuun ama lay xidho ama xabsi ama cadow uxuun meesha aan dhaafi waayo laygu celiyo rabbioo halkaasaan ku xalaaloobi ishtiraad baa la yidhaha marka shardi baad sii dhiganaysaayo xidhashadaadii baad shardi dhigatay oo rabbi agtiisa ood leedahay waxaasi hadday igu yimaadaan meeshaasaan ku xalaaloobi waana iska soo noqon ishtiraad fi lixraam baa la yidhahda ayb can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana dubaacata binti zubayr dubaacata binta zubayr waa zubayr ibni cabdilmualib waay nabiga eedadii waay dubaaca ayb ana dubaacata binta zubayr qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu imra'atun haweenay baan ahay haqiilatun oo culus ayala xanuunsanaysa wa innii aniguna uriidu waxaan doonayaa alxaja xajna waan rabaa fa kayfa sideebaad ta'murunii amraysaa uhillu inaan u xarmado seen u xidhaa baqdinna waa i haysaayo amaad dhammaystiri keedoo dhexda lagugu helaa ood intaad xanuunkii wadi weydo meeshaa aadba dhaafi weydaa inaan xajiyana waan rabaa seen ku xidhaa marka ayb markaasqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam ahillii xarmo xidho washtaritii waxaadna shardiyaysataa anna maxillii meesha aan ku xalaaloobayaayo xayu meeshii weeye rabbi ow xabastanii aada igu celiso meeshaad igu reebtoon dhaafi waayo oo maqaadiirtaadu igu hor istaagto rabbiyow meeshan ku xalaaloobayo waa halkaa shardigaa dhigo ah, ayb qaala wuxuu yidhi faadrakad way haleeshay adrakad way haleeshay yacni waxay ka baqaysay kuma dhicina way dhammaystiratay rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya bukhaari mooye walinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaaday fii riwaayatin riwaayaad badan buu xadiis ku weli lakiin riwaayaadka mid ka mid a ah. qaala wuxuu yidhi nebigu sal lla lay fa inna laki waxaa kuu sugnaaday dubaacoy calaa rabbiki rabbiga korkiisa waxaa kuugu sugnaadood ku leedahay mastatnayti wixii aad soo reebatay wixii aad soo reebatood shardiyaysatay baa rabbigaa agtiisa ku leedahay oo maxay ah haddii wixii aad ka baqaysay kugu dhaco shardigaagii baad fushanaysaa waad iska soo noqon intaa waxaan ahayna laguguma laha haddaad shardigaa dhigan weydo oo wax ku hor istaagaan markaa de wax weeyaan kuma xalaaloobi karti sidaase hawl baa daba taallo waxbaa lagugu sii yeelanaya saas maana ayb bimacnaa ciddii shardigaa dhigata kadibna wuxuun hor istaago u diida xajkii ama cumradii ay ku yimaadaan wuu xalaaloobi meeshaasuu iska soo noqonaya hadyina laguma leh xoolana lagama rabo haddii uun xajku ha dhunto uu xaj kale u suuroobo sanna dambe ha xaj laakiin wax hadyi xoolo uu qalaya ma laha haddaadan shardigaa dhiganin oo wuxuun maqaadiira intay kugu yimaadaan ku hor istaagaan waad xarmatay maalan jiddo markaa deg deg debaaba xabsiga lagu dhigayba ama adoo meelaha warwareega ayaa lagu soo qabtay xabsigaa lagu dhigay ama cudur baa kugu dhacay ama wax kaleaba kuu diiday hawshii waa kuu suuroobi weyday maadaama ay kuu suroobi weydo waa u tegi doonaaye waxaa lagaaga baahan doonaa iska soo noqo xalaalow laakiin xoolaad qali hadyiga iyo xoolaha marka kugu waajibayaad kaga fakani shardigan haddaad shardigan dhigato waxna ku hor istaagaan waad iska xalaaloobiyo waad iska soo noqon waxbana laguguma laha soo ma haddaad shardigaa dhigan weydo adoo shardigaa dhiganin oon waxba soo reebanin sidaa aad ku tagto wax ku hor istaagaan sax waad xalaaloobaya iska soo noqon laakiin waxaa lagugu yeelanaya inaad xoolo ku qasho xaramka ku qasho soo ma xoolaha xaramka marka aad ku qalaysay kugu laazimi lahaa baad shardigan kaga fakanaysaa macnuhu waa sida ayb waan caiشha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi dahala wuu galay rasulu lah sal ly slm rasuulku wuu galay calaa dubacata binti zubayr dubaacu uu soo galay faqaala laha markaasa wuxuu ku yidhi lacallaki aradti اlxaj ma laga yaabaa inaad xaj rabto qaalad waxay tidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa ajidunii isma helayo ilaa wajicatan mid xanuunsanaysa inaan ahay mooye waan yaro jirinahay fahmadana waan xanuunsanaya fa qaala lahaa markaasaa nebigu wuxuu ku sal lay slam xujii xaji oo washtaritii shardina dhigo oo waquulii waxaad tidhaahdaa allaahumma allahyow maxillii meeshaan ku xalaaloobayaayo xayu xabastanii waa meeshaad igu reebto waay meeshaad igu celisoon dhaafi waayo rabbiyo halkaasaan haddaba ku xalaaloobi Ah, wa kaanat waxay ahayd dubaacata bintu zubayr taxta almiqdaad ibn lswad miqdaad ibn aswad hoos joogtay oo qabay wey manaa xaas u ah muttafaqun caleyh ayb وعن cكرمة عن ضباcة بنت زبير بن cبدالمطلب qاaلت waxay tihi qاala رasuل الlahi صلى اه عليه وسلم rasuulku wuxuu yihi أxrimii xarmo oo xidho xajka وquulii waxaadna tidhaahdaa إنama xilii meeshaan ku xalaaloobayo xayثu تaxbisunii rabbiyo waa meeshaad igu celiso igu xabisto fa in xubisti marka haddii lagu celiyo aw maridti ama aad xanuunsato faqad xalalti waad xalaalowday min daalika xajkaagii iyo hawshaad wadatay waad ka xalaalowday bishartiki baadna ku xalaalowday shardigaaga sababtii calaa rabbika rabbigaa korkii aad shartisatay caza wajal shardigaad rabbigaa korkiisa shardiasa dhigatay shardigaasaad ku xalaaloobaysaabuu nabiguuri sal ly slm rawahu axmed sanadka isagaa waxaa ka muuqda cikrima inuu xadiiskan dubaaca toos uga warinayo sidaana waxaa ka dhigay xadiiska nin la yidhahdo yaxya bn abi kaiir oo cikrimo ruwaadda ka warinaysa ka mid a xadiiskuse wuxuu caan ku yahay inuu yahay ibni cabbaas inuu yahay xadiis ibni cabbaas dubaaco qisadeedana isagu u warinaya ee uusan ahayn cikrima oo dubaaco ka warinaya sidaasuu xadiisku caan ku yahay warka murtidiisa marka la soo ururiyo arrintaas shardiyaysiga ah waxaa qaba jamaaco ka mida saxaabada iyo taabiciinta rag ka mida waxaa ku tegay sidaasi axmed ibnu xambal iyo isxaaq oo waxay leeyihiin shardigaa waad dhigan kartaa ayb qaar ka mida waxay ku qaydayaan culimmada qabta masalada waxay leeyihiin shardigaa waxaad dhigan kartaa un hadday cabsi jirto ama xanuun isu baqayso ama jidka ka baqayso ama hadday cabsii jirto baad dhigan karta laakiin haddayna cabsi jirin maya qaydkaasna daliil ma laha ah, sheekh ibnu cuthaymiin baan ku arkay isagoo sidaas leh adilu maslada xadiisku inuu bannaaya bay ku tusi qaar ka mida waxay leeyihiin abu thawr baa ka mida ragga qaba waxay leeyihiin sidoo kaleeto waa sida imaamu shaafici loo saxiixiyeyo imaam shaafici wuxuu ka mid yahay xadiiskani axaadiista uu yidhi hadduu sugnaado waan qabaa raggii ka dambeeyey bayhaqi iyo raggii muxadisiinta madhabka shaaficiga baa waxay yidhaahdeen xadiiska dubaaca waa sugan yahay waana madhabka shaafici sida hilibka geela oo kale wa xadiiskiisa saxiix muslim waxaa la yidhahdaa axaadiis fara badan oo saasaa jira risaalaba hadda laga alifayba madax bannaan oo la leeyahay axaadiista uu shaafici tacliiqiyey sixadooda ku tacliiqiyey qaadashadeeda inuu qaato risaalo dhan baa lagu ururiyey marka xadiiskana ka mid marka waxay leeyihin imaamu nawowi iyo madhabka sida saxiixa ku ah waa in shardiyaysigu bannaan yahay oo ruuxu shardigaa dhigan karay wey macna hada wabillahi towfiiq wsala allahuma w sllam ala nabiyina mxamed wala ali